الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رsuuل الlahi وآله وصaxبه أجمعين amا bعd cashirkan waa kii toddobaatan iyo labaad ee ka mid ah min شharxi صaxiixi muslim raximah اllahu taعaalى baab تblغ الxilyaة xayثu yblغ الwuضوء wuxuu baab yahay inay gaadhayso biladu iyo sharafta iyo nuurka weysadu xayثu yblغu اlwuduءu weysadu meeshay gaadho qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaثna qutaybaة bnu saciid abu rajaء albaqlani qaala xadaثna khlf yacni bn khaliifata اlأshjaci can abi malik اlأshjaciyi waa soo marteen wasmuhu sacad ibnu طaariq can abi xaasim alأshjaci salmaan alأshjaci waynu soo marray dhowr goor qaala wuxuu uhi wadaadkaas kuntu waxaan ahaa khalfa abi hurayrata abi hurayra gadaashii baan taagnaa wahuwa yatawada'u lisalaati asagoo salaada u weyse qaadanay fa kaana abu hureyra wuxuu ahaa yamuddu kii taaga yadahu gacantiisa ee biyaha wadatee dhaqmada loogu talagalay wax dhaqdo xataa tabluqa ilaahay gacantu gaadho ibtahu kilkishiisa ay gaadho yacni waxaa weeye gacantii uu biyaha ku soo qaadee gacanta kale uu ku dhaqay yuu wadayaa wey ilaa uu kilkishayga garabka uu gaadho faqultu lahu waxaan ku idhi yaa abaa hurayrata maa hada alwuduu'u weysadan maxay tahay weysadan weysaan arki jirray mee waa sidee suxullo iyo jiqilla in la dhaqon baannu isku ogayne maxay tahay garabki iyo kilkisha aad gaadhsiinaysa biyaha iyo dhaqmada fa qaala abu hureyre wuxuu yidhi yaa bani faruukha ree bani faruukhow antum ay antum haahuna maalkanaad joogtaa miyaad arkayseen wey yacnii imaamku aniga xalay soo maray ama habeen horeba inuu qarsan jiray weysada ayadaa ah oo meelo khaas ah iyo meelahaan bulshadu arkayna uu ku weyse qaadan jirin saan markaa loogu qaadanin inuu nabiga ka soo xiganayo calayhi salaatu wasalaam ama nabiga uu u tiirinayo ama dadka qaarkoodba aysan u moodin sunna laasima ah ama waajib inay tahay masaalix buu markaa ictibaarinayey ayib ijtihaadkiisii iyo wuxuu rabay inuu kala saaro sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee marfuucada ama manquulada ah ficlan aw qowlan yaa bani faruukha waa nisba ilaa bani faruukh waa acaajimta qolyahan carabta ahayn ee carabtu bani faruuq u yaqaanaan bani faruuq ayagaasay odhan jireen wadaadkan la yidhaahdo abu xaasim alashjacina gabadh lo odhan jiray caza alashjaciya ayaa xorayso addoon buu ahaa min mawaali eh, alcarab ayuu ahaa oo min eh, mawaali ashjac ayuu ahaa marka asagu maadaama qoyska acaajimta uu ka soo jeedo ayuu ku halqabsanaya waa nimankiinni faranji may arkayseen wey may arkayseen saasuu u jeedaa antum hamsidii baa kaa go-an hadde antum haahunaa antum haahunaa buu ujeedaa low calimtu haddaan ogaan lahaa annakum idinku haahunaa halka inaad joogtaan ood arkaysaan maa tawada'tum maana weyse qaateen haada alwuduu'a weysada haddaad aragteen samictu khaliilii saaxiibka baan maqlay dhankiisu suxbadu ay ka jirtaan nabigu waa ka bari noqday can suxbati kulli saaxibin sal lay wasalam yaquulu asagoo leh tabluqu billadu iyo sharabtu waxay gaadhi min almumin ruuxa muslim ka gaadhaysaa yowma alqiyaama weeye hadda xayu yabluqu lwuduu'u meesha uu gaadho weysadu meeshay weysadu gaadho ayay biladu iyo sharaftu qabanaysaa ijtihaadkaas abu hurayrana waxaynu soo tilmaannay in uu ku waafaqay sayidina bni cumar cabdillaah uu ku marka wadaaddo badanna waa bidcay yidhaahdaano ma bannaan hawsha ayada ah in lagu gaabsado uun xubnihii weysada ee nabigu sheegay ilaahayna qur-aanka ku tilmaamay haddii wax lagu darayana waa in unsuxulka ama jiqilka biyaha lagu hubsado ilaa cududda afkeeda la gaadho sidoo kale anqawyaduna kor loo yardhaafo wax yar oo markaa lagu hubsanayo anqawgu inuu maydhan yaho dhaqan yahay wixii intaa ka badan waa xadgudub bay wadaaddo badan maraan laakiin oo masale ijtihaad aqbasha laba saxaabina ay mareen wax daylo cadoo lagu buriyana aan la haynin wa taxtamil inay noqoto ijmac sukuutiha calaa ra'yi bacdi alfuqahaa baabu fadli isbaaqi اlwuduu'i cala almakaarih wuxuu baab yahay fadliga ay leedahay isbaaqu اlwuduu weysada in lagu xeel dheeraado cala almakaarihi xilliga qabowyada xilliga biyaha la koodo waqtu karaaha yacni xilliga biyaha la koodo xilliga qabowgu jiro ama biyaha adu qabow ama adaaba yar cajisan oo dhukubaysan xilliyada ayada ah in weysada lagu xeel dheero maxaa yeelay waqtiga makaaridu waa madinatun licadami isbaaqi اlwuduu waxaa laga malaystaa ama ay aana u tahay inaadan weysada ku xeldheeraanin marka xilliga dareenku jiro dadaal dheeraada loo baahan yahay dadaal dheeraada loo baahan yahay markaa dacfigu jiro dadaal baa lagaa rabaa ayib xadaanaa yaxya bna ayuub almaqaabiri dhowr qoro waynu soo maray sheekhaas waqutaybatu bnu saciid buu u jeedaa imaamku wabnu xujr cali weeye jamiican si wada jira waxay ka qadanayaan xadiidka jamaacada saddexda ah can ismaaciil ibni abi kaiir azuraqi waa muxamed bnu jacfar walaalkii alansaari qaala bnu ayuub ibnu ayuub wuxuu le yaxyaa yaxya wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciil yacni bni jacfar ayib labada wadaade kale yani maysan dhihin wey hawshaa in badan baynu soo marra waxta ka dambeeya baraarujin maayo qaala fulaan baan kaga tegey halla socdo xadaanaa ismaaciil qaala ahbaranii calaa calaa ibni cabdiraxmaan ibni yacquub can abihi aabbihi oo cabdiraxmaan bn yacquub ah aljuhani mawla xuraqa can abi hurata radi allahu tacaala canhu waa tarjama macruufa tarjama macruufa weeye oo ismaaciil lagu yaqaano inuu sidaa ku wariya xadiidka can abi hurayra radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam qaal rasuulka ilahi wuxuu yihi alaa adullukum maa idin tuso muslimiina waaba idintusahayaae calaa maa shay dushii yamxu allahu rabbi uu ku tirtiro ama ku baabi'iyo bihi asaga alkhataayaa dunuubta uu ku baabi'iyo fadli iyo camal iyo khayr ilaahay uu ku tirtiro maa idintuso wayarfacu uu ku kor yeelo addarajaati xasanaadkana uu ku kordhiyo bihi bishay qaalo adeen saxaaba loo sheega khayr iyo wanaag maxaad ka sugi horaanba sabaaqiin bay ahaayeen qaalo waxay dhaheen saxaabadii bala habana weydiinine maxay tahay ma idiin sheegaa nabi soo daa allah ku barakeeye qaala suban wuxuu ihi isbaaq اlwuduu'i hada maxalu shaahid isbaaq اlwuduu'i weysadoo lagu xeeldheeraado la bojiyo la bogto cala almakaarihi xilliga kohoshada xilliga biyaha la kohdo xilliyada biyaha la dhibsado xilliga dayradhaafka iyo qabowga iyo bilahan hadda lagu jiraad aragtay inay nairobi ay soo dhigatay xilliyadaasoo kaleo biyaha lagu xeeldheeraado waxaa weeye sideeduba awqaat اlgafla xilliyaha ilaahay la halmaansan yahay ama aadamuhu aysan khayrka jeclayn waa xilliga laga faa'iidaysto ruux xilliga asagu dadaala ama dadka markaasi ka horbaxyeeya mudnaan gooni uu leeyahay si gooni in loo xuso alla ka mudan yahay subxaanah wa tacaala shareecaduna in badan hawshaas way tilmaantay ilaahay subxaanah wa tacala markuu rasuulku inoo tilmaamayay xadiidka qiimaha badnaa ilaahay laba addoon ama saddex addoon aad buu oga raadli noqdaa waana ku qosla waana u bogaa adoon iyagoo dad safar ahaa oo socoto ahaa oo say maantoo dhan u socdeen caawa dhan u guuraynhaye nis damba daatay safar maxaad ku taqaanaa haddii xilligaa la daatay hurdo qalaf nin nin ka tegey baa salaadda subax u toosa addoon markuu hubsaday in la seexdo khura la galay oo nin walba hurdo dakhar galay intuu istaagay wayse qaatay ilaahay bariyay oo tukaday addoonka ilahay waa u bogaa meel muslimiin ku jabeenoo la caroo la baqday oo lafada la dheereeyey ninka intuu qorigood soo rogtay yidha maya anugu dhaqaaqi maayo maa cind allahi baan ka jecelahay cararka asaga ah ee bartaa ku shahiidayna ilaahay subxaanahu wa tacaala aad buu oga ralli noqda waana u qoslaa iyo addoon u soo jeeday ishiisu inuu muslimiinta waardiyeeyo yacnii xilliyada khaflada addoommuhu ilaahay halmaamaan ama aan diyaar loo ahayn cibaadada ninka asagu dhabar adayga ikhlaasan lilaahi mundaan gooni u leeyay isbaaqu lwuduuci cala almakaari baa ayb iyo wkaraة اlkhuطa tilaabada in la badsho xaggee loo lugaynaya ila اlmasaajidi goobaha salaadaha lagu talagalay waاntidaaru الsalaati salaad la korto bacda الsalaa salaad kadib salaad baa tukatay tii kalaad u fadhidaa u u wardi sug yaan ku dhaafi intaad noqon lahayd fadalikum kiina alribaatu waa jilibdhig waa in jilibka la laabo cibaado loo jilibdhigo wey ninka markuu hawsha rabo inaysan la kicin amartooga kugu buubin jilibkaa dhulka la dhigaa midna waa la laaba labada gacmoodna hogaanka waa la iskugu geeyaa hawlo badan yacni jilibdhig waxaa jilibdhiga hawlaad rabta inaad subto oodan ka dhaqaaqin oo qolyihii daraawiishta markay ka yaabeen inay baqdaan dagaalkii jidbaale waa kay isxidheen ee isjilib xidheen minduqeyo toddobaatan jirroah konton jirroah lixdan jirro garcas ah ayaa isballansaday in maanta ingiriis la kala baxo oon loo dhaqaaqin bobban iyo balaayo wata anagoo dhoombir iyo fallaadh iyo gamuun iyo garmaqaate yaan wadanaa iyo iyo burhar marka waxaa marka la soo daayaha dee nin walba waa buubahaya soo maa marka waxay dhaheen loo baqanin silsilad bay isku xidheen silsilad ayib fadalikum kiina waxa way alribaatu waa dhufaysgelid waa jiliblaabid loo jiliblaabo cibaadada iyo khayrka yacni waa waa cibaara iyo kinaaya can allubt wاlistiqraar inaad nagaato ood silibka laabto ayib leann shaydaanka kudhigi wuxuu ad dhammaysatay istaag cibaadaysii hore soco hadi maxaad sugi meelaha balsooyra sheekee fadhi ku dirirka soo dhegedhege maxaa cusub soo dheh wuu ku buubinhayaa silibka inaad laabto diidan yahay waxaad soo qabanna ma jiraan xadana isxaaq bn musa alansariyu qaal xadana macn bn ciisa alqazaaz waad garanaysaan bay la tahay xadana maalik ibnu anas lahu riwaaya limuwaطi malig asaguna suwayd oo kale iyo asaga yaxya bn yacd leythi iyo niman badan ilaa sagaal sideed riwaayo ayaa mashhuuro noqotay waxadaana moxamed muana abu muusa albasri min shuyuukh اljamacati qaala xadaana maxamed jacfar jacfarkan waa maxamed gundar wey ninkii lo odhan jira wey lanna biqariinati shucba biqariinati shucba ma ah maxamed kaiir alansaari ahu ismaaciil ma ah xadaana axmed jacfar gundar qaal xadaana shucbatu can jamiican si wada jir iyo ujeeda maalig iyo iyo shucbe maalig iyo shucbe can ilcalaa ibni cabdiraxmaan bihada isnaadi bay ku tabiyeen walaysa ma kuma jiro fii xadiidi shucbata dikru ribaai dikru ribaad xadiidka shucba ku gaabsaday isbaaqu lwuduuci cala almakaarih wa kasratu alkhuta ila almasaajid waintidaaru asalaati bacda asala bas intaasu kaga hadhay wey kuma darin fadalikum ribaad ayb wa fii xadiidi maalikin xadiidka maalik laftirkiisu waxaa ku jira intayn ay dikru intayn laba khasla in la sheego laba khasla oo lagu gaabsado isbaaq اlwuduu'i cala اlmakaarihi wa kasrat اlkhuطa ila اlmasaajid ilan saddex buu ah riwaayada hore ee aad marayseen ii sheegee dariiqa hore ee ismaaciil can ilcala can abi can abi hore ariiq horead marayseen ayib <clears throat> marka ismaaciil iyo maalik iyo shucbe saddexduba waxay ka qadeen xadiidka calaa ibn cabdiraxmaan dikru intayni baa ku jira oo fadalikumribaad fadalikumribaad xagga intaynku waa sida waxaan u qaatay inay tahay khisaalka hore sababku waxaa weeye intayn intayn anbuu sheegoo ah fadalikum ribaau fadalikum ribaad oo saddex goor kuma celcelinin wey idan nabigu celcelinta celcelinhayo waa caddayn la caddaynayo ahmiyada shayguu leeyahay dhaqan buuna suubanoo u lahaa calayhi salaatu wasalaam hadalka inuu rakaadiyo oo laba goor iyo saddex goorba uu celiyo si loo fahmo oo dadku hadalka oga daadego ayb baabu siwaaki rumaygii buu baab yahay rumaygii haddii weyse lasoola hadalhayo farxal iyo rumayasho iyo hada waa meel ool baabu siwaak rumigu marka salaadaha loo rumaydo iyo weysada loo rumaydo waa masl khilaafiya xagga xukumka wujuubkiisa inuu khayr badan yahay oo mustaxab yahay oo ajir leeyahay laba muslimiina kuma murmin laskuma maandhaafin waxa khilaafku ka taagan yahay mawaajiba mise maya xadaana qutaybaة bnu saciid wacamr annaaqidu camr ibnu muxamed bnu bukayr waa inaga soo maray goor magac wadaadka magaciisa waa la qabto camr naaqid buu caan ku yahay laakiin magacii haddii waa ina ayo waa inaad tidhahdo waa camr ibn muxamed ibni bukayr annaaqidu wa zuhayr bni xarb abu khaytamata الnasaai qaaluu jamaacada saddexda ah xadaana sufyaan ibnu cuyaynata sufyaan ibnu cuyayna way ninkan can abi zinaad abizinaadna waxaad tidhahdeen magacii cabdulahi bn dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurata radi allahu tacaala can can اnabiy sal ly wasalam qaal nabigu wuxuu uhi lowlaa an ashuqa haddaanan dhibaynin cala almu'miniina mu'miniinta dadka muslimiinta ah wa fii xadiidi zuhayr calaa ummati meesha calى اlmuminiin yaad calىa ummatii ku badli ana shuqa calىa ummatii ummadayda haddaanan ka inaan dhibo oo waxaysan la iman karan ama awoodi karan aansar aanan ka baqaynin laamartum waxaan fari lahaa mra iijaabin laamartum amra iijaab ama amru istixbaab waa mujmac bayna اlmuslimiin nabigu ummadda waa amray amra istixbaabin waa nadbi nabigu ummadda waa amray adilada kalena tustay wuxuu nabigu ka hadlahayo wa amra wujuubin wa iijaab bisiwaaki rumaygaan fari lahaa cinda kuli salaatin fii riwaayat اlbukhaari maa kuli salaatin ayb cinda kuli salaad walba agteeda inay rumaydaan baan fari lahaa salaad walba inay rumaydaan maca kulli wuduu'ina waa riwaaya fi saxiix ayadnaad garanaysa iyo weyse walba salaad walba iyo weyse walba inay rumaydaan baan fari lahaa laakiin mashaquu ku noqono way ku rafaadayaan dhibbay kala kulmayaan rasuulkuna waa raxiim ilaahina subxaanah wa tacala wuxuu doonayaa inuu wax inoo fududayo idan xadiidka waxaa ku jira mar walboy salaad aad tukanayso salaadda ama nis damba ha dhacdo ama nisor ha dhacdo ama habeen ha noqoto ama soomanow ama afurow in la sunneeyo rumayga iyo cadayga hunaa marka waxaa ku jira la amartum bisiwaaki cinda kulli salaatin wa maca kulli wuduu cumuum اlashkhaas yastalzimu cumuum alaxwaali wاlأsminati wاlamkina qaacida la odhan jiray baa ku jira ra'yu jumhuur اfuqaha waa sida ra'yu jumhuur اfuqaha waa sida waxay leeyihiin mar walbaa la sunneeyaa oo salaad tukanayso ama aad weyse qadanayso ama soomanow ama ha soomanaanin nistanba ha noqoto oo bacda الzawaali waduhri ha noqoto ama qabla zawaal iyo barqin iyo ha noqoto barqo kulul kala qaad ma laha waxayna ka deliishanayaan xadiidka cumuum baa ku jira la amartum bisiwaaki cinda kulli salaatin maca kulli salaatin nabigu ma kala qaadin weeye ayib xilli ma kala qaadin waa cumuum alashkhaasi oo dadka ah lafdigu wuxuu keenayaa ruux walba musalli ah ama mutawadi ah ayuu lafdigu ku dhacayaa o cumuum alashkhaasi yastalzimu cumuuma alaxwaal xaaladaad ku sugantaha ama cajisnow ama maxaanku dhahday fahmaysnow ama xanuunsanow ama bad qabo caafimaad qab faqiir noqo hadaad noqoto doonto qani noqo nin feedho weyd mid feedho dhuuban aday kuu taalla koolbaariya ha ku hayso ian ku hayn cumuum alaxwaal wاlsminati xilligana wuu keenaya ystalzimu cumuuma alaxwaali wاlasmina xilliga aad joogto lagala qaadi maayo ma ma casarba ma habeennimaa ma duhurba walamkinati goobaha goobaha joogtona la kala qaadi maayo hadduu lafdigu u camima ashkhaas iyo acyaan acyaantaas iyo dadkaasna waxay leeyihiin mutacalaqaad mutacalliqaad waxyaaba ku xidhan maxaa ku xidhan waqti waxaa ku xidhan goob ay joogaan waxaa ku xidhan xaalad iyo sifo uu ruuxu ku tilmaaman yahay idan cumuum alashkhaas yastalzim waxaa looga jeeda cumuum alaxwaali ay axwaal alashkhaas amkinat اlashkhaas iyo iyo asminat الshakhصi isku mid weeye hadi waa qaacida usuuliya jumhuur ahlicilmi baana qaba waana sawaab usuuliyiintan wixii khilaafsana ma sii tabarbadno qaraafi iyo qolyaa baxi kiciyey aan sii tabarbadnayn waagi dambana ay ku laba afleeyeen ku mashquuleen xadiidka marka annaga shaaficiyada wuxuu nagu noqday laf dhuunka shay buu nagu noqday maxaa waxaan qabnaa in la khasiso cumuumkan oo maxaan leenahay ruuxa sooman waa loo sunneeyaa mar walba inuu rumaydo laakiin haddii duhur la tukado oo zawaal la gaadho looma sunneeyo ruuxa sooman inuu rumaydo maxaa yeelay waxaa uun loo sunneeyaa ruuxaan soomanayn maxaa leeyihi shaaficiya maxaad leedihi naga qabta xadiidka abi hurra fi saxiix adyab cinda allahi min riixi baan ku qaban rumaygu wuxuu zuulinayaa luunkaas iyo khaluufkaasuu zuulinayaa luunka iyo khaluufkuna waa la jecel yaha waa adyib cind allahi min riixilmiski haddaba shaygii zuulinaya baabiinaya waa in la joojiyo xadiidku saxiix cumuum alashkhaasi yastalzimu cumuum alaxwaali walamkinati walasminati sallamna laakiin waxaan leenahay waa caam la khasisay bixadiidi alkhuluuf waan isfaanaan u malaynaya ayib marka sida sawaabka ah, xadiidkaas ooma suubado inuu khasiso axaadiitan wuxuuna ugu suubanin dalaaladiisaaba mushkila oo lasku hayaa dalaaladiisaaba laysku hayaa isdiidi maayaan baa la yidhi hee ruuxa soomanluunkiisu iyo rumigu isma diidayaan leannu markaad baahato oy gaajo ku qabato oy calooshu marato si walba u rumayto xataa haddaad barfuun ku buufiso neeftaadu way isbedelaysa leannu isbedelku caloosha maran buu ka imanaya ee karaysa ayadaa abkhiri hawa aan fiicnayn soo daynaysa ilkahan ama nadiifi ama rumel la dhac ama ha la dhicin waa maxay neefta kaa imanaysa iyo xuruuftadu waa isbedelaysaa marka waa taxsiilu xaasil loogama tegi karo fadligii uu nabigu sheegay ummadda uu caddeeyey ayib masaladaa meesha waa ku jirtaa saa darteed hataa annaga shaaficiyada rag waaweynoo ka mid ah waa kay ku niqaasheen alimaam ibnu salaax ya ali ciis bin cabdisalaam baa ka dooday isku qabtay masalada musaajala cilmiya mabuuca lagu dagaalamay dooddiisa u socotay waxaa lala quluuliyey ninkee lala dhigay ibnu salaax ibnu salaax baa lala dhigay min xayu fiqiga iyo xadiidku raggu waa isceshadaan xagga fiqiga xagga xadiidkana dee ibnu salaax baa bac dheer oo iskuma dhowo ismeelma mari karaan hase ahaatee masalada lagaa hayo ayay ku xidhan tahay doodda iyo garta ku xidhan tahay ayib masalada yani xadiidkii baan u suubanayn saalix litakhsiis dalaaladiisii baa mushkila oo laisku haya wabittaali khuluufku ma mancinayo siwaagii ayib marka saa darteed xaafidn xajar ibnu daqaalciidi kulli waa ka garaabeen waxay dhaheen allay garu taqaanaaye warka shaaficiyadu waa war aan aan ahayn mustaqiima muarid ahayn waxaa kaloo ku jira xadiidka qaacidada loo jeeda fi usuul altacliilu bilmaanici ystalzimu qiyaama almuqtadi ystalzim qiyaam almuqtadi atacliilu bilmaanic in aad ku cilaysa shay maanic diidihii ku cilayso waxtaa keenaysaa sababkii iyo ciladii xukumka keenaysa inay jirto joogto maanab muxuu yidhi haddaysan mashaqo jirin oonan ka baqayno ummadayda inaan dhibo waxaan fari lahaa mar walbay tukanayaan in ay rumaydaan cadaydaan mar walba weysaysanayaan idan altacliilu bilmashaqa maxaa loo yaqaanaa waa tacliil bilmaanic altacliil bilmashaqa waa maxay waa tacliil bilmaanic shaygii hortaagnaa wujuubka eh, ee wujuubka diidayay buu nabigu ku xidhay xukumkii taa waxay keenaysaa yastadcii qiyaama almuqtadi ciladii iyo sababkii wujuubka keenaya waa jira waa maxay waa fadliga dee rumaygu fadliga uu rumaygu leeyahay iyo qiimihiisa iyo wanaaggiisa fadliga iyo qiimaha waxay keenayaan rumayga in la waajibiyo laakiin in la waajibiyo waxaa hor istaagay dhibaato meesha ka soo baxda oo maanic ah almashaqa waanu isfahanay altacliil bilmaanic yaqtadii qiyaama almuqtadi yaam muqtadi ay اcil ay اsabab hadda ka horna waa aniga ku haray aaidada qaacidada muhim jiddan waa iska ogaada markaan maraynay qisatu xaaib soo ma garanaysaa waxyar badan baa soo cororan fahmi weyne maxaad oga jeedaa alqowl saab risaaladii ayb hadda inaad fahanteen waa looga jeedo cumar baa nebi allow ka aan qoorta qaadee waa munaafiq iyo kaafir buu noqday xaaib eh nebi wuxuu innahu min ahli badrin oo fiirso mamaay waa tacliil bilmaanic xaadib in la dilo oo dilkiisu waajib yahay buu cumar maray wuxuuna yidhi nebi allow munaafiq buu noqday waa kufriye waa ku khaa'imay iga leh nabigu ma dhihin ma gaaloobin ma nifaaqoobin muxuu yidhi inahu min ahli badrin waa tacliil bilmaanic altacliilu biاlbadriyati ystalzimu qiyaama اlmuqtadii ama ystadci qiyaama almuqtadi oo ciladii kufriga keenaysay iyo dilka keenaysay iyo nifaaqa keenaysay macnu waa maxay hadduusan ree badar oon lahayn boor baa ka kici lahaa hadduusan ree badar noqon lahayn boor baa ka kici oo waa la dili oo wax lagu dilo wuu sameeyey manismanamcanaha asagaa rumaygu wax lagu waajib waa leeyahay laakiin maxaa diiday mashaqo miyaad fahanteen waxa looga jeedo atacil bilmaanic yastadci inaha min aawaafiina calaykum aw awaafaati inaha laysat binajisin nafs shay qaacidadu adilay leedahay sunnada iyo shareecada markaad dabagasho nabaalow kacab waad garanaysaan bisad baa yuu arka soo socota isagoo weyse qaadanhaya biyihiiba u leexiyey uu ku weysanayay nalaq nalaq nalaq nalaq nalaq way cabtay markaas iska dhaqaaqo waa taqaana carabka ila baxdaa baasho soo ma taqaan gabadh baa tiri waa siday saxaabi baad ta aqoonna waad leedahay baashan jiirka cunaysa ee balaqa leefaysa ee wax walba taabanaysa afka nijaasta ku wadata maxaad biyaa iskaga nijaasay kale xuri meesha aqoon malihida waad iska soo ruclaysay nabigaan ka maqlay asagoo leh innahaa min aawaafiina calaykum aw awaafaat inahaa laysat binajisin nabigu hadda muxuu ku cadlayay xukumki bisad hambadeed inaan lagu weysaysanin bay mudataawo lanna waxaa badan inay nijaaso isticmaasho laakiin saasay idinku laban tahay w idinka dhexbixi mayso bay joogtaa afkay caanihii la geli bariiskaad dhigatay laacaysaa hilibkiibay kala tuuri waa ruux reerka ka tirsan ruux reerka ka tirsan wey la yidhahdo meeshay taabataba waa nijaas haddii xaafadaha laga qaxay noqonaysa cirka hala dego bisad meelay soo fusha alla waaye nabigu acalla bilmaanic min atanjiis wuxuu ku cileeyey wixii diidayey in la xukumay inay bisadu tahay nijaas hawsha waxaa nooga jeeda qaacida maqsuud ima aha ma isfahna hadda aan ka soco marka xadaana abu kurayn mxamed cala xadaana bnu bashirin waa smuhu muxamed maxamed bashir alcabdi baa la yidhahda caan weeye xadaana maxamed bnu bashir alcabdi can can اmiqdaam bni shurayxin can abihi abihi shurayc bnu hani alxaariثi qaala wuxuu uhi wadaadkaa sa'altu caaisha caaishaan weydi radi allahu tacaala canha qultu waxaan idhi fii su'aalii wey biأyi shayin shaygaybu kaana ha subanu yabda'u kii ku bilaaba ayu shayin buu kaanaha nabigu ayu shayin baa kaana aha yabda'u nabi nabigu ku bilaabo idaa dakhala bayto gurigiisa markuu soo galo yacni waa su-aal muhiima nabigu guriga saa u soo galo muxuu ka bilaabi jiray ayb qaal waxay tir hooyadan bisiwaaki rumigu ku bilaabi jiray rumigu meelo badan baa la sunneeya fuqaaduna ay sharxeen oy mar walbo afku isbedelo in la rumaydo waa sunno mar walbo afku isbedelo waxyaaba afku inuu isbedelo keenana maxaa ka ah? inaad aad u gaajooto oy calooshu maran tahay waxaa keena inaad in badan aamusnaato haddaad butudhuu dhihiinooda wardiin ama qur-aan ari ama aadan hadlin afku asagaaba isbedelaya ayb inaad cunto wax sanjiidla oo xuruuf xunle basal iyo toon iyo wixii la halmaala sigeer iyo qaad ninkii soo jiidana ka badana asagu midkaan asagoo warkiisu haba sheegi ayb waxyaabahaasoo dhan waa keenaan in waxyaabaha marka keenay markii lagu sifooba in la sunneeyo rumayga in la rumaydana waxaa ka ah inaad rabto inaad qur akhrido cinda qiraa'ati اlqur'an waa sunna axaadiid baa ku timid mar haddaad akri kalaamka ilaahay afka nadiifi haddaad hurdo ka soo kacdo waa la mid haddaad salaatuleil u soo kacdo waa la mid idan hawlahaasoo dhanba waa loo baahanyaa bisiwaaki waa muhiim jiddan ayib waa waase shuruuf baa kaa soo uraysa iyo xuruuf baa kaa soo sinjidhaada waa sidee adoo guriga soo gala haddii lagu yidhaahdo waa halis nabigu waa necbaa caraf aan wanaagsanayn in laga dareemo nabigu ma ogolayn aad buuna oga dagaalami jiray asagoo ilaahayba carfiyo iska carfaya haddana dadaal dheeraad buu la iman jiray calayh salaatu wasalam waxadaana abu bakr ibnu naaficin alcabdiyu wasmu muxamed ibni axmed wa mashhuuru bikunyati lakiin magaciisu waa moxamed bn axmed qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdi albasri can sufyaan athawri cabdiramaan mahdi mar hadduu sufyaan yidhaahdo wuxuu ujeedaa thawri buu ujeedaa ayib can sufyaan ibni cabdilah ibn masruuq eh, athawri abu cabdilah masruuq sufyan ibn saciid cafwan abu cabdillah waa ku yiri masruuq sufyaan bn saciid ibn eh, masruuq abu cabdillah wey can ilmiqdaam bn shuraxin can abihi can caaisha radi allahu tacaala canha marka waxaa weeye wadaadkii miscar ahaa yuusuf sufyaan mutaabacaynhaya can abihi can caaisha ana nebi sal ly slam kaana idaa dakhala baytahu nabigu wuxuu markuu gurigiisa galo bada'a bisiwaaki rumayguu ku bilaabi jiray xadaana yaxya bn xabiib alxaariiyu xadaثna xamaad bn zayd yani bn dirham albasri can khaylaan wahwa bnu jariir alsdi almacwali cafwan can abi burdata caamir iyo magac kaleba waa lagu sheegaay abu burda bin abi musa alashcari can abi muusa aabihi abi musa alashcari somana somarinta xadiid u leeyahay imise xadiid buu fi saxii muslim ku leeyahay lixdan iyo shan xadiis cabdullahi ibnu qays qaala wuxuu uhi saxaabiga radi allahu tacala canhu ardaa dakhaltu cala nabiy nabigaan galay wa tarafu siwaaki calaa lisaani idan baabka imaamku wuxuu ku bilaabay abi hurayra ku bilaabay baabka baabo waa xadiidka u qiimo badan ee caansan ee meelo badan ku martee kadibna wuxuu maqhraato oga dhigay xadiiu caaisha xadiiu caaishu laba dariiq keenay kadibna xadiis abi muuse iyo maqhraati kale oga dhigay inuu nabigu aad u danayn jiray rumayga dahaltu cala nabi nabigaan usoo gal calayh salaat wasalaam wa tarafu siwaaki asagoo iyadoo rumaygii caaradiisi ama fiidiisi ama afkiisi calaa lisaani nabiga carabkiisa uu saaran taqanaha rumayga ama ilkaa lagu qabsadaa ama carabka fiidiisaa la saaraa ayib marka laga shaqaynaya ama aad hawlkaa ku mashquulsha ama aad wadaba halkan baa la wadaa xadaana abubakr bn abi shaybata qaal idan waa ictinaa iyo dadaal uu nabigu u lahaa way rumayga xadana abubakr bn abi shaybata qaal xadana hushaym bn bashiir asulami can xusayn ibn cabdiraxmaan asulami can abi waailin shaqiiq bn salma abi waail huna waa shaqi ibnu sanad garanaysaa can xudayfata bn اlyamaan radi allahu tacaala canhu waynu soo maray alcabsi asaguna intu xadiidu ku lehy fi saxi muslim qaala wuxuu ihi saxaabigaas kaana rasuul اllahi sal lay slam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaama hadduu istaagoo tooso liyatahajada inuu salaatuleil tukada darteed tahajudku waa waa alqiyaama bacda nawmin lisala inaad hurdo kadib soo toostood salaad iyo cibaado usoo istaagto riwaayada bukhaari baana ka caddaydo kaana idaa qaama liltahajudi min alleyl kaana idaa qaama liltahajudi min alleyl sidaasay riwaayada bukhaari idaa qaama litahajada wuxuu aha nabigu yashuusu marmariya yashuusu min ashawsi yashuusu kii marmaryu nabigu ahaa ama ku daliiga ama ku duuga faahu afkiisa bisiwaaki rumayga afkiisa barakaysan inuu nabigu rumayga marmarin jira weeye ayb xadiidka xudayfa ayuu haddana maqratooga dhig kii abi muusa kii abi muusena daba taagnaa kii caaishana abu hurayra ka sii horreeyey shawaahid buu isdaba dhigayaa kulluha asaanideedu aad u qiimo badan tahay xadaana ibrahim alxandali isxaaq rahuya imaam ahli khuraasana ahbaranii jariir jariirkan waa kuma jariir bn cabdilxamiid adabbi maxaa yeele jariir bnu xaazim meesha mansuur buu dhacaa ka wn yahay ninka wadaadkan kale can mansuur yacni ibni muctamir buu u jeedaa xaa waxadaana bnu numayr muxamed ibnu numayr bn cabdillahi alhamdani xadaana abi aabbihi oo cabdullahi bnu numayr ah wa abu mucaawiya oo moxamed bn khaasim adariir ah can ilacmash ahbatu nnaasi fi lacmash baa la yidhahdaa nimanna min hala geli yihahdaa dhibba ma laha kilaahumaa yuu u jeedaa acmash iyo mansuur acmash iyo mansuur ayb kilaahumaa wadajirkooduba can abi waa'il can xudayfata qaal kaana rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaama min alleyl idaa qaama min alleyl habeenka xaggiisa hadduu tooso ama habeenka barhkii uu tooso bimilihi fadakara bimilihi xadiidkii oo kale uu sheegay wey yuu u jeedaa markaa daakirku waa kuma una amash acmash weeye ayb acmash can abi waa'il maxaa yeelay acmash hadda wuxuu mutaabacaynaya xusayn xusayn bn abdiraxmaan soomayna soo marin xusein cabdiraxmaan asulami can abi waa'il baad soo marteen hunaana acmashu yarwi can abi waa'il ayib waxaa kaloo suuragal ah mansuurna waa la mid ila isaguba can abi waa'il buu ka waranayay ayib fadakaraabaa marka kuu qadana hadde bimilihi xadiidkii kuma xadiidkii xusain oo kale walam yaquuluu maysan dhihin walam yaquulu hadda soo mji walam yaquulaa baa ku fiican dhib ma lah jamcu muxuu ka bilowdaa ma laba mise saddex hawshaad garanayseen maysan dhihin waliyatahajada maysa dhihin ayagu dhib mal ninka wadaadka hore ee xusaynhabaa asagu yidhi waxadaana muxamed ibn muana wibnu bashaar qaalaa labadaa wadaad xadaana cabdiraxmaan almahdiy xadaana sufyaan athawri can almansuur bn muctamir wa xusayn walacmash hadduu isku qabto wadaadihii saddexdaaba sufyaan baa isdabadhiga waa laga yeeli sufyaan maxaa yeele waa marna tafaariqeeya marna jimleeya suu doona yeelo wey axfad nnaasi fii zamaani baa lagu tiriyaa sufyaan athawri ayib can mansuur faqiihna waa ahaa reer kuufa baad garanaysaan wa xusayn cabdiraxmaan wlacmash can abi waailin can xudayfata ana rasul sl slm kaana ida qaama min alleyli mansuur iyo xusein waa isku qoys waa maslum muctamir asulami xusein bn cbdirxmaan waa reer bani slm aslab tirkiisu ayib kaana wuxuu nabigu idaa qaama min alleyli habeenka xaggiisa hadduu tooso ama habeenka barhkii uu tooso yashuusu yudliku bay ka dhigan tahay kii marmaryuu ahaa faahu afkiisa bisiwaaki rumee ku jiida ayb waxadaana cabd bnu xumayd ibnu nasr alxaafid almusnid saaxibu tafsiir wlmusnad musnad xadaana abu nucaym manshhuur bukuyati alfadl bnu dukayn baana loo yaqaana min shuyuukh اlbukhaari meelaha uu muslim waxaa weeye uu nusuulka ku wariyo meesha bukhaari toos uga qaato abu nucaym ayb xadaana abu nucaym alfadl bn dukayn saaxibu kitaab الsalaa kitaab الsalaa uu le waa maطbuuc oo mujalad fiicana cilmi baa ku jira hadaad akhrinada waad ka faa'idaysaan بأسانيد عالية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بوجد حدثنا أبو المتوكل المتوكل وإن صمر في السنن علي بن دؤاد بالليلة علي بن دؤاد الناجي أبو المتوكل الناجي بوعان كويهاي مقعيس لكن وعلي بن داود wadaadaha qaarkoodna waxayna hal la yidhahdo waa cali bnu du'aad daawuud iyo du'aadba waa la akhriyaa ayib ana bna cabaasin radi allahu tacaala canhuma xadaa wuxuu u wadaadka abilmutawakila annahu baata inuu baryey cinda nabiyi subanaha agtiisa daata laylatin habeen habeenaha ka mida faqaama nabiyullah nabiga ilaahay baa toosoo istaagay min aakhiri leyli habeenkii niskiisii dambuu soobunoo toosay fa kharaja nabigu waa baxay markuu toosay iyuu baxay oo istaagay fanadara fi الsamaa cirki buu fiiriyey daaraha cirka la geeye ee biyanaadka cirba arki mayside waxaa weeye cirkiibuu nabigu eegay xidigihii iyo dayixii iyo daruurihii iyo wax saa wada socdo oo ilaahay aayaadkiisa ka mida uma talaa nabigu wuxuu akhriyay hadi اlaaya aayaddan buu akhriyey aakhirka ali cimraan waad garanaysaan ina fii khalqi الsamaawaati samaawaadka iyo cirarka uun abuuridoodu waxaa ku jira iyo walardi dhulka abuurkiisu iyo wakhtilaafi اlleyli wالnahaar iyo habeen iyo maalin ismaandhaafkooda ismaandhaafayaan mar way dheer yihiin mar waa waa yar yihiin marba waxaa weeye waa qabow yihiin mar waa kuul yihiin mar waa saasay isu daba wareegayaan ayib laayaatin liuli albaab calaamado iyo dalaa'il alla ku tusa ayaa ku jiro oo tusahayo oo cilmi u kordhiya dadka caqliga iyo garashada u saaxiibka xataa balaqa ilaahu nabigu gaadhay faqinaa cadaab annaar ilaahu cadaabka naarta naga dheere yuu nabigu akhriyey annagu hadegeena ugu roon isagoo dibdible intuu kaadi soo saydho yuu istuuraya sidii meydkii ood moodaysaa in laga soo fiijiyey sarirta saaskugu tuurahaya ayib nabigu hadduu soo kaco waxaa weeye ilaahay buu xusahayaa waa cibro qaadanhayaa kadib buu seexanaya uma rajaca nabigu wuxuu ku laabtay ila lbeyti gurigii buu ku laabtay markuu aayadaha qur-aanka akhriyay fatasawaka waa rumayday wa tawada'a waa weyse qaatay uma qaama waa istaagay fasalla racatayn laba ragcadood buu tukaday waanu kusoo mara xadidka isagoo faahfaahsan inta gooroo nabigu kacay iyo inta salaada tukay idoo faahsan fi sunan abi daawud ka muraajaceey ayib uma dajaca haddii haddii la war soo weysoo tuko hurdada iga duuli baad leedahay soma taqaan hurdada iga duuli oday duusha maxay ku haysay maxay ku haysay maxay tahay ayib uma qaama nabigu waa istaagay fasalla racatayn laba ragcadood buu nabigu tukaday uma dajaca haddana waa seexday kaa duubi mayso shaydan wuu ku seexinayaaba haddaad seexan weyd waabaa la tukadaa qur-aan baa laga kaabaxaa jus qur-aan adoo dhamayn dhibuu seexo ku leeh hurdaa kugu dhiciba markaad seexan weydo laba jallaad baa lagu dhufta kaa yeeli maayo adoo saa ku hayaad arkaysa oo dhadhacahay kitaabku kaa fakanay kadib markaa seexo ayb qoliya sidaa salaadda ku raadi hurdada ku raadiyaan oga oo waa dhaweyd ii yimid uma qaama marka waxaan kuri ilaha dartaa idinka noqoto hurdaraadinta ka daayin uma qaama waa istaagay fasalla nabigu wuxuu tukaday ragcatay uma dajaca waa jiibsaday uma qaama haddana nabigu waa soo tusay calayhi salaatu wasalaam fakharaja haddana waa baxay fanadara ila asamaa cirki buu eegay fatala hadihi alaaya aayadda hadda ad soo marayseen buu nabigu akhriyey uma rajaca weliba nabigu waa dhammeey aayadda riwaayadka kala caddaynay uma rajaca hadday baad rumatay hadda wax yar baad jirtay iska daa maa meeshuma uma qaama fa salla nabigu waa istaagay haddana waa tukaday salaadihii uu nabiguma habeenkaa tukaday lix salaadood oo laba laba ragcay ahaayeen lix salaadood mi marka hore u kacay cirkuu firiyey aayaddii buu akhriyey wuu rumaday ragcatayn buu tukaday nabigu haddana waa iska seexday haddana waa soo kacay sidoo kaleu ya laba ragcadood oo kale haddana waa soo kacay mar saddexaad laba ragcadood oo kale markaa dambe ayuu wuxuu ku daray saddex witri ah lix labalaba ah iyo saddex witri ah toddobadaa ragcood buu nabigu tukaday imise wey sagaal ile lix bay noqdeen ayib abu daud baa iyadoo fafasan kusoo maray sagaal ragcood buu sidaa u tukaday idan maxalushaahidku uu sheekhu u keensaday xadiidku waa maxay daryeelidda iyo danaynta nabigu uu danaynayo rumayga iyo cadayga saddex goor ama ka badan buu nabigu soo kaco rumayday oo dadaalay calayhi salaatu wasalaam baabu khisaali اlfitra sidaa in la yeelo nabiga lagu daydaa la rabaa maxaa yeelay afcaasha daahirka marka subanaha kaga dayato jacayl qalbi ay kuu kordhaya falka daahirka wuxuu saameeyaa uurku saameeyaa uurka iyo baadinku saameeya haddaad had goor isku daydo inaad nabiga ku dayato raacdo oo wax walboo sameeya aad samayso jacayl baa kuu kordhi lianna camal walbaoo daahir ka dhaca yuair fi lbaaطin imaa naqdan wa imaa naqsan hadduu xumaan yahay hadduu yahay khayrna wuxuu saameeyaa camalkii baaطinka imaa ziyaadatan wa imaa ikmaalan ama uu dhammaystira ama uu kordhiyaa wax loog yahay wey haddaad xumaanta iyo beenta badiso iimaankaada baainkaa dhaawacmaya haduu wuxuu kufriba yahayna wuuba duminayaa almacaasi tuairu fi lbain ima naqsan oo hadday kabaa'ir tahay wa imaa naqdan ay ibطaalan liliimaani oo hadday tahay kufri iyo shirka ay tahay kadalika acmaasha khayrkuna waa sidaas oo kale baabu khisaali اlfira wuxuu baab yahay firada anwaacdeeda iyo qaybaheeda firadu waa maxay dhaqanka wanaagsan dhaqanka wanaagsan iyo in daahirkaiyo muuqaalka koro la wanaajiyo iyo in siduu ilaahay ownka u abuuray aan wax laga bedelin oo lagu socdo ariiqada oon xubno la jarjarin oon ilaahay khalqigiisa ownkiisa aan la bedelin alfitra macaani badan baa lagu tilmaamaa waa asunna iska dhe ariiqat اlambiya wاlmursaliin dhaqankii iyo waddadii iyo jidka ay mareen mursaliintii ambiyadu iska dhe ayb almilla lagu fasiray asunna lagu fasiray wa aljibilla alkhilqiya la yidhaahdaa meelo badan baa la maraa sida aan ku daa xadaanaa abu bakr bn abi shaybata wasmuhu maxaad tidhaahdeen cabdulahi bn muxamed bn abi shayba wacamru naaqid wasuhayr bni xarbin jamiican wadaadaha dhowrka can sufyaan sufyaankan waa kuma ibnu cuyayna abu bakar baa caddayn doona qaala abu bakar xadaana bnu cuyayna sufyaanba muusan sheegin asagu ee labada wadaadee kale oo camrin iyo zuhayr ah yaa yidhi can sufyaan ama ibn abi shayb wuxuu hi xadaana bnu cuyaynata can الzuhriy muxamed ibn muslim ibn cubaydillahi bn cabdillahi bn shaab الzuhri can saciid musayb almakhzumi can abi hurata radi allahu tacala canhu can nebi sal slam qaal alfitratu waddada ambiyada iyo rusushu an hamsun shan wey sida sawaabkan riwaayo kale caddaysaye min alfitrati hamsun shan waxay ka mid tahay dhaqankii ambiyada iyo rususha loo jeedaa ee ma aha in lagu koobayo dhaqankii iyo fitradii lagu koobaya shanta toban baa inoo iman doonta xataa toban kuma koobnee tobanka iyo shanta waxay ka tirsan yihiin dhaqankii wanaagsanaa ambiya laga soo gaaray alfitratu amsun ay min alfitrati hamsun aw hamsun min alfitra shaku raawi ama shan waxay ka mid tahay dhaqanka wanaagsan ama diinta iyo sunnada alkhitaanu gudniinku in isgudo rag iyo dumarba wاlاstixdaadu in la biraysto min alxadiid in biraysto tima hoose la iska xiro ayb وتqliim اlأdfaari jamcu ظufrin min qalama tafciil ba in la yidhiye ayb وتaqliim اlأdfaari cidyaha in la jaro in cidyaha la iska jaro la iska gaabiyo وanatfu اlibطi kilkisha in la tifo yacni timaheeda in la rifaa loo jea iyadoo lama xiro dad xirto caws bay ku noqon halis weeyi ayib tima adagoo madaxoo kale kugu noqon qashinka iyo waxaas iyo wasadana way urursan adhowaad ku rafaadaysa waa la halsiibaa sidii baaldhiigii baa loo rifaa kadib inay dhammaataan laga yaaba ama aysan korin halkaa aysan dhaafin iyo waqasu shaaribi shaawaaribta in la gaabiyo la manqaseeyo la manqaseeyo la xiro lama dhin waxaa leeyihi waa in la manqaseeyo qas la jaro xaddaana abu aahir magacii baad tidhaahdeen axmed bn camr وxarmlة bnu yaحya qaala labadaa imaam أhbarani nuh bn cabdالlah أhbarani yunis ibnu yaزيid alayli can ibni shaab الzuhri can saciid ibn اlmusayb marka yunis ba wuxuu mutaabacaynaya ibnu cuyayna soo maaha ibnu cuyayn kilahuma ibn shaab can abi hurata radi allahu tacala canhu can rasul sl sl annahu qaal alfiطraةu hamsu min alfiطraةi hams sunnada iyo dariiqa ambiyada waxaa ka mida shan alاkhtitaanu in la isgudo wlistixdaadu in la biraysado tima hoose layska habeeyo waqasu shaaribi shaaribta in la rifo cafwan la manqaseeyo ama la jaro intii la daayo la maleego oo baasha buul laga dhigo oy caanaha kaaga horayso oy fuudka qaadato oy buuda gasho hawshaa looga baaray waa dhaqan dhaqan waxaa weeye gaalo dhaqan muslimiin ma ah waqasu shaaribi wa taqliimu اlaafaar muslimiinta laga bartay reer yurub waa dhow dhowr boqoloo sano ka hor iyo maraykanku maysan aqooni sidii loo qabaysto muslimiinta qabiiska baray maysan qabaysan jirin akhriya taarikhdooda in la qabaysto oo la qabaysto oo aroortii la qabaysto oo lanisna muslimiintay ka barteen qolyihiinni soo garan maysaan saalimowga waran jiray iyo faraaqaha ee timahoodu ay noqon jireen habeed geel aad moodi sayngeel moodi jirtay ee usgaku ka korrayn jiray daqsigu daba jiray siyaarada inka qolyahaasoo kale ahaan jireen timaha hoose xataa layskama isa xiiri jirin usaamadu munqid ninkii milatariga ah ee mujaahidka ah ee qarnigii shanaad ayaa ka sheekeeyey markay shaam yimaadeen ay caalam islaami qabsadeen xuruubu saliibiya oo baytulmaqdis iyo dhulkaa la wareegeen bay barteen waxaan laska gaabi oo toban hoose laska xiiri karo caws bay waxoodu ahaa caangeri qashin socdo gudaafad bay ahaayeen dhaqanka marka muslimiintaay ka barteen way og yihiin way og yihiin dhowr boqoloo sana laga jooga ayib waqasu shaaribi wa taqliimu اladfaari iyo cidyahoo la yska jaro iyo wanatfu اlibطi kilkisha iyo timaha hooso timaha kilkishoo la yska rifo aan israacina axaadiita bal markaasun baan tilmaamaynaa waxa ku jira ayib xadaana yax bnu yaxya التmيم النysابوري وqتyبة بن سعيid kilaaهmaa عan jacفر jacfar yani wuxuu ujeedaa ibnu sulaymaan wuu iman doonaa jacfar ibnu sulaymaan addubaci kilaahumaa can jacfar qaala yaxya wuxuu yidhi yaxya bnu yaxya atamiimi naysaabuuri wuxuu yidhi xad ahbarnaa jacfar ibnu sulaymaan wadaadka qutaybaana wuxuu ku gaabsaday keliya can jacfar buu ku gaabsaday jacfar ibnu sulaymaan addubaci can abi cimraan aljawni abi cimraan aljawni magaciis ood soo martay cabdilmalik ibnu xabiib soo maydin soo marin cabdimeel ibn xabiib waa mashhuur bikunyatihi can anas bn maaliki radi allahu tacaala canhu qaal saxaabigaa wuxuu yidhi qaala anas wuxuu ihi wuqita lana can anas bn malikin qaala wuxuu ihi cabdilmalik wey marka abi ah, cimraan qaala anasun anas wuxuu ihi wuqita lana waxaa naloo madaleeyey waxaa naloo waqtiyeeyey fii qasi shaaribi shaarubta jarideeda iyo wa taqliimi اladfaari cidiyaha gaabintooda iyo wa nadfi libti kikishati fideeda iyo waxalqi lcaanati tima hoose in layska xiiro allaa naturka inaanan ka tegin oo alaabta aanan daynin akara wax ka badan min arbaciina leylatan afartan beri alimaam ibnujawsi abulfaraj kashfumushkil saxiixayn wuxuu yidhi haaliban afartan beri hawlaha ninka isku dhaafa gudaafada uskaglu noqonaya codiyihii way baxayaan dheeranayaan hoostoodii waxbaa gelaya timihii waa aafoobayaan dhididkay qabanayaan wasaqday qabanayaan saabuuntay la hadhaayaan kuwana waa lamid marka in lasnadiifiyo lashagaajiyo shareecadu rabtaa allaa natruka inaanan ka tegin akara wax ka badan min arbaciina leylatan afartan beri xadiidkan abu jacfar alcuqayli iyo wadaadada dambe mutaakhiriina ayaa waxay dhahen waxaa la tafaruday jacfar ibnu sulaymaan addubaci baa la tafarud in la oo nabiga la gaadhsiiyo oo anas uu yidhi noo waqtiyeeyey ninkaasaa la tafarudaa la yidhi yay sheegeen saxna ma aha saxna ma aho sunan abi daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmedba waxaa ku jira waadna soo marteen sunanka qaybo ka mid ahe sadaqatu bnu muusa mutaabici sadaqa ibnu muusa waa nin saduuq ah fii diinihi wa cadaalatihi laakiin xifdigiisa wax ku jira calaa yati xaal muhim jiddan mutaabacadiisu muhim jiddan waaye asaguna xadiidku wariyaa wuxuu ka wariyaa can abi cimraan aljawni can anasin can rasuuli lah sal ly slm weliba riwaayadiisu waxay ku fiicanta wuxuu yidhi waqatalana rasuulullah waqitay howraanahay tii jacfar soo maaha waqatalana rasuulullah rasuulka ilaahay baa noo madaleeyey ayadoo tan jacfarba ay fiican tahayoo mar hadduu saxaabi yidhahdo waxaa nala amray naloo waqtiyeeyey laga reebay nabi maxamed bay ku dhacaysaa ilaa daliil la helo ka saara hawsha ayadaa idan waxaa weeye saa darteed alimaam muslim wuxuu doortay xadiidku inuu saxiix yahay wahuwa sawaab wahuwa sawaab jacb binu ismail dubci waa nin hiqa ah oo imaam ah oo diin wanaagsan xoogo waxaa la duray bidca lagu sheegaa dhib badan oo tashayuc ah cumar iyo abubakar iyo cumar wuxuu hi cala ra'si walcayl laakiin cumaan iyo wadaadihii reer banu umaya yuu yargeli jiray rumya binasbi binasbi mutashayic buu ahaa marka walam yakun haaliyan walam yakun haaliyan fi dalik dhibba ma le sadaqatu muusa mutaabiceeyey xadiidkuna turuq kaluuba leeyahay can anasin oo inu maaja baynu ku soo marray min ariiqi xamaad bnu salamata can cali bni zayd bni judcaanin can anas isagoo ah xamaadna waa abat الnaasi fi cali bni zayd bni judcaan ariiqana waa ariiq صaxiixa ama xasan cala الraajix lanna sida sawaabka ah cali bni zayd bni judcaanin daciifa ma ah hadda ka horna waan ka hadlay waxba ku noqnoqon mayno ariiq saddexaad buu leeyahay oo min ariiq cabdillaahi bni salim annasri can anasin oo ibn cadiy fi lkaamili uu ku sheego dhib ma laha xadiidku lam yatafarad jacfar ibnu sun adubci lamuusa goy noqon can abi cimraan ajawni walaa abu cimraan ajawni lam yatafarad can anasin bal taabacahu cali bn judcaan iyo cabdullaahi bnu salim iyo kayrkiiba marka meelay tafarud ku jiraa ma jira xadiidku waa sawaab walidaalika waxay kutusaya diqada muslim raxmat ullahi tacaala calayh xadaana maxamed muhanna abu muusa albasri min shuyuukh اljamaca qaala xadaana yaxya yani bni saciid yaxya bni saciid alqaطaan alimaam annaaqid weeyaan waana mutashadix ogow naqdigiisu markuu rijaasha gelaya waad garanaysaan xa waxadaanaa ibnu numayrin muxamed weeye hadisana labaad weeye xadaanaa abi o aabihi oo cabdullahi bn numayr ah jamiican si wada jira wadaadaha labada ah yaxya bn saciid alqaطaaniyo ibn numayr can cubaydاllaahi bni cumara cubaydlahi اcumari ninkaa taqaanina iqada imaamka ahwe cubaydاllaahi bni cumar ibni xafsin ibni caasimin ibni cumar bn khaaab wey waa wiiluu cumar khaaab awow u yahay dariiq culus buu ku socdaa can mawla bni cumara can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma can nabi sal slam qaal salka ka mara ixfaagu waa alstisaan jiridda in loo siibo axfu salka u bixiyo salka weyaan ashawaariba shawaaribta salka ka mara bimacnaa waa alfaadda annagu aan daliishanno alimaam shaafici waxaa ka sugan asagu shaarubta wuu xiiri jiray wuu xiiri jiray riwaayo kalena maye wuu gaabin jiray manaaqib shaafici ka ahri dhib ma laha almuhim ahlulxadiid minhum الshaafici وaxmed وahayruhum waxay u badan yihiin shaarubta in la manqaseeyo in la manqaseeyo u badan yihiin xanafiyada iyo asxaabu ra'yina salka in laga maray u badan la xiiro waa artan had qolyaha hindida iyo bakistaaniyiinta iyo jamacaadka tabliiqi ee eshiya ka yimaada wadaadaha somaaliya kama hadlaaye shaarubtu maxay ku sameeyaan way xiiraan xanafiyaa ku neefsata qolyaha berigii eshii ka soo jeeda waxaa naga dhexeeya dacwo iyo diin laakiin madhabku nagama dhexeeyo wadaadka soomaaliga ilaa man raxima rabbi markuu tabliiq noqdo sida xanafiyadu u tukadaan buu tukan ila isku jamaac moogta waxaad arkaysaa asagoo sidii u tukanaya wadaadihiisa tabliiqa weynaaye hindida iyo bakistaaniyiinta iyo xagga ahaabuu arkay sida u tukanaya asaguna aqoon badan markaa laga yaba inuusan u lahayn annagu shawaafic baan nahay xataa xanaabila ma nimankii madhabka xambaliga noo keenayna way khaldameen kuwa noo soo waariday ka xanafigaana wayba ka daran yihin kuwii hore madhabka xambaliga fiqigaan ka hadlaya hadda socda fiqiga annaga shaaficiyaan nahay ka ab ka isir ka isir manhajka shaaficiga ah iyo madhabka ummadda loo akhriyo xoogow tawxiidka khaldanna loo toosiyo waa intaas usuusha diinad ee laga saxo ahlu qaabuurka iyo awliyada iyo la daba orday ha la joojiyo ilaahay uunkiisa ha kala saaro nabiga hala raaco hala ixtiraam ha qadariyo cibaada mala allah iskale maytida in kala socaa loo bes laakiin zaad lmustaqnic iyo rawd lmurbic iyo maxaanku qabo kutubtii xanaabilada kuwa ka daran baaba jirayba xanaabiladaba dhaantay qolyaha waxay noo keeneen oy nooga dhigeen wadaadihii zaydiyada ah kutubtoodii amiir sacaaniga ordahaya shawkaaniga yaacahaya aladila mxuuah is adurulbahiya mayahay adurulbahiya hawsha socota howlaha iska ilaaliya maxamed ibraahim mufti daari sacuudiyata saabiqan wuxuu yidhi markuu muftiga ahaa sacuudiga iyo bilaad sacuudiya faafin karo madhabankan ahayn madhab alxambali limaada baa layi imaam mufti aam wuxuu yidhi ummadan beledkan degta madhabkaasay yyihiin kumaan dhowr boqoloo sano soo ahaayeen madhab kaleo fiqiga hadda oo farci haddii lagu dhex faafiyo isku dhex buu keenayaa usuushiiyo tawxiidka laga saxo laakiin beled walba madhabka caanka ee ku biga dhigay ummadda ha la baro saan laisu khilaafin oon dabada laisu qabsanin ayib saadii loo socdaa layidhi bisinka la siraysto soomaaliya waa dareertay farti baa la dhaqaajiyey in faraha la isjabiyay keento laismaroojiyo lagu kala tag dhib baa yimid waagi u horraysay dacwada tawxiidka la bilaaba ee la cusboonaysiye lama bilaabana cusboonaysiin baa ydi soomaaliya tawxiid baa u horreeyey qolyaha mushrikiinta sufiyadana laba boqoloo saniiba joogan oo bannaan hadda kor baa idinka sheekeeyey kiiba yimaadeen ingiriiskii reer yurub iyo waxaa keenay iyo talyaaniga isticmaarkay la socdeen kamaba horrayninba waa la ogyahay taarikhda akhriya taarikh ma taqaanaana waa iska soo taagantihiin ka aab ka abbaan ahayn waxba kama jiraan shirki iyo qubuuriya waxay la socotay gumaysigii ashirka ah alhindiya albiritaaniya ee ka timid beriga eshiya ee xeebaha soomaaliya ganacsi marka hore ka bilowday urgidaan idinka iibsanaya hargaha malmalka ii keenaya xabagta kadibna ciidan keentay nagu ballaadhatay iyo waagii dambe biyo dhigtoona qabsatana sayidku u yimid baba u horraysayba tawxiidka asal u ahaa sheekh xuseen xildiid iyo sheekh cali eh, cabdiraxmaan eh, sheekh cali majarteen baa loo yaqaan hawshaas wuxuu yidhi ma taqaanaa su-aal wadaad sheekhaal soo weydiiye oo fadhiyey dhagax buur nagu fadhiyey isheeg bulaale bulaale uu fadhiyey axmed abubakr loodhan jiray sheekhaal raw qutubu ahaa ayaa su-aalo u soo diray wadaadkii isheeg sheekh cali ibn cabdiraxmaan almajerteeni markaasuu mujadid qarni ma taqaanaa mujadid alqarni alxaadi qarni aani cashar sheekh cali mujadid muxuu yidhi huwa sheikh maxamed ibn cabdilwahaab ilan sheekhu kun laba boqol iyo wuxuu dhintay lixdii hijrada soo ma taqaanaa ayib idan waa sidaa idan waxaa weeye waxaan ka rabaa madhabka fiqiga ee farciga ah caan ku yahay waa in loo daayo si loo ilaaliyo midnimada muslimiinta layskagana dhowro khilaafka iyo isku dhacya burburka laakiin asagu tawxiidka haddii la khaldo meeshaa nabad ma taallo reer aa'if maxay nabi allow waanku rumaanku raacaynaa laakiin bahalkan shirkiga muddaan soo wadnay waa lagu dhaqmay oo kaab kaab ah baan ka soo gaadhnay wax yar intaan ka tashayn noo yarkaadi nabi wuxuuhi walaa saaca waaxida xataa hal saac idiin kaadin maayo nabi allow waa la yaaci haddaa yacdaan waad go'aysaan waa liku jahaadi ka akhri siirada iyo abadan shirki iyo ilaa khayrkii in la caabudo indhaha laiskugu qaban ma dad shaqo ka qaban karta wey daad ka shaqayn karto biyo loo kaban maayo maslaxa maslaxa lama eegayo maslaxada tawxiid ka weyn maxay tahy iyo mafsadada shirki ka weyn laakiin furuucda fiqiga ijtihaadiga ummadda ha ku qaybanin madhab horoo jira intaad qaada rooggiisii ku kalan dhigay maxay tahy maxaad noo kordhisa markaad jaamacadaha iltixaaqdaan ood jaamacadaha tagtaan raggiina waxbaranay dhallinyarada ah madhabkiina daraaseeya ka faa'iidaysta ummadda hadhow ma waxaad oola imanaysaa zaadulmustaqnic iyo ii sheegee iyo rawdulmurbaad oo la imanaysa manhaaj baa lagaa rabaa iyo cumdu saalig iyo zubad baa lagaa rabaa iyo tambiihi abisaaq shiraazi baa lagaa doonahaya wa qaala bahuuti baad la soo istaagaysa qaala nawi baa lagaa rabaa ya maxaa tiri sheekh mahad hmm. kaana shahaadada ku qaada kanna hoos ka baro reebaadiyataadu maxaa kugu dhaco intaa waa kaftana cashirka aan wada sheekh faar xadhow bay inoo tahay adugu maxaa tiri eh? ashaaciri iyo fiqi shuql iskuma laha ashaacir fuqahaba ma ahaba waa caamo saa u ogow sheekhoodu caamaya fiqi maba aqooninba abulxasan alashcari laysa lahu kitaab fi lfiqi aslan kitaab xadiidna ma laha walaa risaala xadiiiya walaa risaala fiqiya marka xaggee bu fiqi ka keenay hawsha ogow ashaaciro iyo shaaficiya way kala duwan yihiin abu xaamid alisfirayini imaamu shaaficiyati fi اlqarni الraabic شhan boqol oo faqiih oo qaadi iyo caalam iskuurta xalqaysa fadhiisan jiray wuxuu kala saari jiray usuul الshaafici fi اlfiqi wa usuul abiاlxasan alashcari اlbidciya fi اlcaqaa'id wاddiin wuu kala sooci jiray abubakr albaaqilaani ninkii tabdiiciyey ee ku qasbay inuu hagoogto sida haweenku xijaabto wey sheekh اlأshaacira fii cahdihi ee dhihi jira la socda ninkaa waa mubtadic ya hadhow markaad noqotaan ood baqdaad ka laabataan oo waddamiini tagtaan ummadda hasirina sheekhu shaaficiyaan la soo kulmay baaqilaanina waa wataa isma qabtaan waa caani iyo liin isma galaan ninkaa waa bidci wuxuu watana waa bidco shaafic iyo tulkiina beri bay ka yihiin waa caddayn jiray wadaalika xataa ii sheeg ashcarigii abu isxaaq ashiraazi kutubtiisa usul fiqiga wuu kala socaa waqaala shaaficiyatu waqaalat alashaaciru yidhahdaa maxaa ku kalifay sheekhiisaa kala sooci jiray oo abu xamid alisfraayini ah isku usuul ma nihin isku abtirna ma nihin wadaadahan aan ka hadlayna ee adlaydin ashaaciro waa fi lmuctaqad waxaan ka niqaashayana muxuu ahaa ka hadlaayay fi lfiqiyaat mayte laskuma qaso mayte layskuma qaso sidaan mahad idinku sheegay wixii adin kala socnaada yaan laysku qashin hawsha ayadaa siyaasad xumay ahayd fiqu dacwa maslaxa dacwa iyo sida ummadda diinka loogu yeedhaa ka khaldanayd wadaadihii intay nooga yimaadeen jaamacaadka sacuudiga ee khaliijka soomaaliya yimid sideetamaadkii toddobaatan iyo dhowrka yimid ee kadibna hoosta noo geliyey xambaliyada ayib ee ummaddii furuuc fiqiga ah ku mashquuliyey ee bisinkii la jahri waayey ee fartar dhaqaajiyey waxaa ka hoos baxday wayustaxabu tarku lmustaxabi litaliifi muaatan qaacida fiqiya wey shayga mustaxabka ee sunnada looga tagaa muddo in muddo ah si ummaddu ay u wada jirto loo wada socdo hadhow markii la isfahmo oo fiqiyadku kala baxaan yaa madhab jira laga dhigaa oo laga niqaasha ka cilmi laakiin socodkay socotay waxay noqotay in ay noqoto qayb dacwada ka ah in bisankaba hoos loo dhigo nimankaa bisankii bay ka tageen ka yaac salaaddii ma wadaad masaajid sii gara maxaa jira bisin kale lama jaharo adu maxaa jira way qunuudi waayeen kuwana fartay dhaqaajiyeen alaa xarakaatin mutawaaliyatin fi ruknin waaxidin mubtilun lisalaa balaayaa ka dhaca idan fiqi waxay u baahan tahay dacwadu fiqu dacwa wa maslaxatu risaayar laga qora akhriya waxyaabahaasoo dhan wadaadihii yimid baan waxbaan u kala soconay aaniyan soomaalida waxay jeceshahay wax la yidhaahdo khaalif tucraf khaalif tucraf dhaqanay leeyihiin weeye khaalif tucraf yacni in nidaamkii iyo dhaqankii ka jiray bulshada dhexdeeda uun isagoo cumamad gudun ordaayo uu khilaafo wuxuu arkaaba inay tahay wanaag wanaag ma ah ummaddan nabadda ahee degan lama didiyo haddaad didinayso shay aan laga wada socon karin baa lagu didiyaa laakiin wixii laga wada socon karo muddaa la sugaa nabi muxuu ui alayhi salaatu wasalaam tolkaad haddaysan xadiiu cahdin bijaahiliya maxaan samayn lahaa kacbada intaan dumiyo ayaan ku dhisi laha calaa asaasi ibraahim calayhi salaatu wasalaam cabdulahi bnu zubayr baa intii yaruu maka ka tani isku dayay intuu dumiy inuu nabigu meeshii uu tilmaamay uu ku celiyo markuu dumiyey mujaahid ibnu jabrux intaanna taabiciinta intaan baxnay oon mina fullay iyo safa iyo waxaan afar maalin sugaynay ilahay inuu adduunka rogo ila kacbadii baa la dumiyey dhibka ku dhacay ibnu zubayr taabiciintii baa intay shakiyeen waxay dhaheen balbuurta nasaara aan eegna sidii loo rogo ibnu zubayr iyo tulkii iyo ciidankii sidii loola gooyo waa hawshuu nabigu ka baqahaya calayhi salaatu wasalaam haddana reer banu umiya intay ka daba tageen ee barteedii ku celiyeen bartay quraysh ku ogeyd bay ku celiyeen cabdimalik iyo ciidankiisi had iyo goor masaa'ilka khilaafiga waa waa la ilaaliyaa waxaa ka mid a ah qolyahan jamacat tabliiq wa dacwa hawlahooda wanaagsan waxaa ka mid ah markay leeyihiin afar ka iskugu dhowaan mayno khilaafka iiga geli taaban mayno waa muhiim jiddan khilaafka iiga haddaad taabato waa kala yaaci sooma ya khilaaf o dhan ma khilaafka iiga weye annagaa soo maray na weydii ayb xadaanaa waa iska kaftana iska ilaaliya waxyaaba ummadda kala geynaya hadduusa aslu diin ahayn ama masale qaciya ahayn waa maslaxada wadajirka ka muhiimsan xaggeen marayay axfu gooya ashawaariba shaarubta gaabiya ama gooya ama salka ka mara wa acfu daaya allixa garhka daaya isagoo ha baxe waxadaanaahu qutaybatu bnu saciid can maalik bni anas can abi bakr bni naaficin can abiihi aabbihi oo ibnu naafica can ibni radi allahu tacaala canhuma can nebi sal lay slam annahu amara nabigu ummaddu wuxuu faray biixfaa'i shawaaribi shawaaribta in salka laga maro wa icfaa'i lixyati girkana la daayo xadaana sahal ibni cumaan ibn cuثmaan bn faris alkindi xadaana yaziid ibn zurayc albasri buu u jeedaa can cumar ibni muxamed ibni zayd ibni cabdilahi bni cumar alcadawi waa ninuu awuu yahay cabdulahi bni cumar xadaana naafic mwl bn cumar can cumar radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasul lah sal lay slam khaalifu lmushrikiin mushrikiinta gara mara oo ka duwanaada khilaafa maxaan ku khilaafnaa mukhaalafaduu nabigu hadda caddaynayaa axfuu gooya ashawaariba shaaribta gaabiya wa awfuu daaya oo waafi ka dhiga allixaa garhka gaarhkaa loo jeeda hadda jamca weeye ayib xadaana abubakr ibnu isxaaq waa maxamed bn isxaaq asaaqani dhowr goor baynu soo marray wadaadkaas akhbaranaa ibn abi maryama wasmuhu sacad cafwan saciid bn اlxakam saciid bn xakam ibn abi maryam baa la yidhaahdaa akhbaranaa muxamed ibnu jacfar ismaaciil walaalkii wey ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir azuraqi alansaari soo mayna soo marin walaalkii wey maxamed ibnu jacfar ibn abi الأنsاري أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا gooya أxfuuna waynu soo maray qasuuna waynu soo maray juzuu jara timaha maka la jaraa jaziga la yidhaahdaa qaciga juzuu gooyoo jara ashawaariba shawaaribta jara wa arkhu raariciyo daaya allixa garhka gararhka khaalifu lmajuusa mushrikiintii laga soo hadlahay waa kuwa ila majuusta waa mushrikiin khaalifu almajuusa ama waa min baabi الtansiis calى bacd اlafraad bacd afraad اlcaam almushrikiin waa caam waa lafdi caam ayib jamca mudakarkii la geliya al maxaad ii jirteen usuuliyaadka yufiid اlcumuum khaalifu lmajuusa majuusta khilaafa oo ka leexda oo shawaaribta ayagu way sii daayaan garhkana way xiraan dhaqankooda waa tarbiyadii ilaa amminkan qolyahan casaakirta somalia milatariga ah ay amminkan wataa meel bay joogaan garhka in la xiro shaarubtood muddo cawsna la sii daayo waa dhaqankooda axaadiista dhaadheeraynu soo marray masaa'il badan baa ku jira waxay ugu muhiimsan masaa'ilka uu sheekhu u baabaystay oo ahaa khisaalufira khisaalulfitra waxaa la soo sheegay gudniinka gudniinku inuu sunno yahay oo mashruuc yahay oo mustaxab yahay lilrijaali wاnnisaa'i waa masla ijmaaciya laa khilaafa fiha bayn اlmuslimiin iska ogaada in la isgudo rag iyo dumarba la gudo gudniinka laga hadlay ragguna dabalaga laga gooyaa dumarkuna xubinka taagan ee badriga la yidhaha la goynaya meel kale la taaban maayo inta soo taagan eed moodo carafkii ama fiiqii digaagtoo kale ayaa la goynaya dhinacyada lama taabanayo cadkaa lama goynayo gabadha cadkaa tii habartii ka goysa waa in laga qisaasto ayada intii la qabto ayadna laga goosto cinda alfuqaha waa fuqaha almuslimiin waa sidaa waa masala waljuruuxa qisaas wey waljuruuxu qisaas waa la isqisaasanaya ayib intaa basaa la taabanaya axad fuqahada muslimiinta ka oo qaba meel kalaa la taabanaya ma jirto habraheenna waxaa ka dhaadhacsan ilaahay ha hana hanuuniya waxaa ka dhaadhacsan xubinka taragooduba dhinacyadiisa waa in la xaabiyo oo la xalaafateeyo oo la jaro maxaa yeele kaadida taaban jirtay kuleeyihin way nijaasaysantahy waa in la jaro waa fiqi shaydaan fiqi culamo ma aha intaa yartan baa la goynayaa si shahwadu looloo dhelitiro loo dhelitiro gabadha intaa haddii salka laga maroo la xaabiyana waxaa weeye jug bay noqonaysa haddii sideeda lagu daayana way insaarxinaysa marka halis wey tacdiil baa loogu talagalay idan gudniinku inuu mashruuc yahay oo uu sunno yahay rag iyo dumarba waa masala ijmaci bayn اlfuqaha lam yakhtalif fiiha inaani min almuslimiin waxay isku khilaafeen waa waajibnimada ma waajiba mise waajib ma khilaaf ka taagan yahay mooyeen laba muslimiin iskuma khilaafin inay inay sunno tahay mashruuca tahay raggu weliba waxaa loo badan yahay inuu waajib ku yahay dumarkuna waxaa loo badan yahay inuu sunno u yahay inaad ifahanteen baan u malay hay-adaha marka kiristanku dabada ka riixayo oo islaamka sheegta oy haweenku horboodayaan ee xuquuqul mar aan u doodnaaku leh ee xataa wadaaddo gaaris iyo madheera iyo dhooban wajeer ay horboodahayaan oo leey gudniin shareecadu ma sheegin iska ilaaliya waa diinta shaydaan diin islaan ma aha iska been wey waxaas sal diinta kuma laha kuwa waaweynoo fuqa sheeganaya duwawan baa hay-adaha mushaaraad iyo dhadhama ka qaata hawla jidiin mar hadday meesha soo galaan diin malageed baa galay dadka ayaysa idan waalin masaladaa inaan baraarujiyo waa rabay idantaa way iska caddahay tafsiilka fiqigana kutubulfiqi ka akhriya ama sharxa muslim inawowi ka akhriya masalada labaad ee mudan in la baraarujiyana waa gahka garhka garhku asagu in la xiro inay xaaraan tahay waa ijmac culamaa lmuslimiin makhraati ma galo faasiq weeye garhka in la xiro ma bannaano waana xaaraan biijmaac culamaa اlumma hal la daaye intee la gaadhsiin baa khilaaf ku jiraa mooyeene garh inaan la xiiri karin wax khilaafa ma laha ha ku mashquulin hawshaa kale wadaaddaa xoogo waxay geliyeen fiqigii aan odhan jiray ma itibaacu اlalfaad baa laazima mise muraacaat اlmacaani aلsawaab cinda tacaarud waxaa weye in la raaco alfaada la raacaya macnuhuna lafdigu wuu adeegayaa sawaabkuna waxaa weye in la jamciyo waxay dhaheen aan yeelle garhka waxaa loo daynaya waasino iyo qurux hadduu intuu kala baxo midba meel aado oo himbeer iska noqdo oo xaabqaad u noqdo in laisku hirceliyo la yarta taabtaa wanaagsan maxaa jira yidhaahdeen hadda waan daaya garhkii maan maanan xiirino waan khilaafay majuus iyo mushrikiinta xiirahayay maqsadkii garhka loo daynayay ujeedadii in la qurxiyo ahaydna in la yar habeeyo weey wadaadda waxay marka saa loo cantoobiyo oo saa loo qabto wixii ka dheer baa la taaban kara ibn umar baa laga soo guuriyaa sawaabkuna mutlaq ma ahayne markuu xajiya ama ayuu yar taaban jiray wixii ka badan qabasho gar afrikaanna qabasho maba gaadhaba gar afrikaan qabasho ma gaadho haddii la qabtana waba kama soo hao qolyahan carabta iyo qolyahan beriga eshi hindida iyo qolyahaas waa laga yaaba intuu baxo oo meelaha u tago inaga ku soo maray sida rashki rashki waxa loogu bixiyey inuu nin garh weyn ba ahaayoo hingaralaa ku baktiya garhkiisa u garan waayo hingarla weyn baa ku bakti habeenkii markuu seexanayana garhkiisa jawaan buu gashan jiray markuu saa u seexdo suusan qashinka iyo alaabta u qaadanin jawaan buu gelin jiray markaasuu seexan jiray markuu dameerkaiyo fardaha saaraya ordana garhku intuu kala sheexeeyo yuu laba cumaad noqon jiray isaga laba cumaad noqonaya dheerarkiisa xumaad xagga u dhacday iyo cumaad xagga u dhacday leanna ilaan dabayshii baa kala sheexaanaysa soo maaha marka waxaa la madow cumaad inuu wadaadku wato dheeroo madow marka almihim waxaan u jeedaa qolyaa ku daya hawsha ayadoo xagga macnaha iyo maqsidka fiiriya way jiraan laakiin in la xiiro axad muslimiinta ka banaynaya bannaynaya kama hadlayo qolyahan fuqahaau lcasri casraaniyiin munxarifiinta adduunka rore kama hadlaaye ma jiraan waa xaaraan sawaabkuna ninkii xira biduuni daruuratin inuu faasiq yahay labada masale baraarujin bay mudan yihiin masaa'ilka kalena waad iska garanaysaa intaa bal darsiga aan ku dayacaawa wallah